alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wausalli wausalimu cla nabiyihi اlkariim imaami اlxunafaaءi waqaa'id اlguri اlmuxajaliin wcla aalihi waasxaabihi اlkiraam wslama tasliima kaiira wabacd waa aayadda afar iyo sagaashan baynu ka bilaabaynaa suurat nisa waxaynu ku dhex jirnay aayadii ka hadlayay jihaadka iyo dadka muslimiinta ay awooddaa yeelanayaan iyo awooddaasi aadaabta ay yeelanayso jihaadkaasoo ah aqdasu saaxa goobta ugu qiimo badan uu qofku ka howlgalaya waxay aayaddu xustay aqbaxu saaxa meel laga howlgalanaya inay u xuntahay dagaal sokeeye iyo dadka muslimiinta ah oo dhexdooda dagaalama iyo qof mu'minahoo mid kaleo walaalkii gacanta saara oo gacan ula tago kaga kowsiiya waa laba meeloodoo aad u kala fog meel la ka howlgeliddeedu waana waajib darajo la gaadhana iyadaa lagu gaadhayaa u sarraysa meel la iyadoo laga howlgalo waa fitnada dadka muslimiinta dhexdooda ka ogane waxa ay tahay halaag halkii u dambaysa weey labadaasee aayaadka ilaahay uu isku soo barbar sheegay sidaa darteed baa waxa halkanna uu farayaa qofka muslimka ah in la yska hubsado dilkiisa in aad iyo aad la ysaga hubsado bal waxaa lagu dilayaa inuu xalaal yahay iyo in kale iyo inuu sharcigu ogol yahay iyo in kale yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow idaa darabtum fii sabiili illaahi markaad dhulka socdaashaan idinkoo jihaad ku jira fatabayanuu xubsada walaa taquuluu ha odhannina liman qof alqaa ilaykum xaggiinna u soo qadimay assalaama salaam idiin soo qadimay oo idin salaamay lasta mu'minan ma tihid mid iimaanlaha odhannina tabtaquuna idinkoo doonaya carada alxayaati addunya noloshan adduunyada badeecadeeda iyo bagaashkeeda iyo maalkeeda fa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday maqaanimu kaiira qaniimooyin badan ilaahay baa maalgelin idin siin doonee ka daayataa kadaalika sidaasaa kuntum ahaydeen min qabl horayba famanna allaahu calaykum ilaahay baa idiin nicmeeyeyoo kolkaasuu islaam idinka dhigae fatabayanuu hubsada inna allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaan xogogaal buu yahay aayadda sidaasaa ilaahay uu faray dadka muslimiintahay qof inay iska hubsadaan laga yaabo inuu muslim yahay dilkiisa qof muslim sheegtay sida musnadu imaamu axmed ku sugan ibnu cabbaasna uu warinayo nin reer bani sulayma baa wuxuu soo maray koox asxaabta nebiga ka mid ah isagoo xoolo wata kolkaasuu salaamay waxay idhaahdeen laa yusallimu calayna ilaa liyatacawada minna wuxuu inoo salaamayaa si aynaan waxba u yeelinoo salaamta islaam buu iska dhigayaa dhigayaaoo wuu isnasaqayaabay idhaahdeen kolkaasay u qastiyeenoo macnaha way gacan saareenoo way dileen adhigiisi yaraana way qaateen adhi watay aayaddanaa soo degtayoo ilaahay uu ku canaantay dadka muslimiinta ah riwaayo kale waxa ay leedahay oo iyadana xaafid albazaar uu warinayo can saciid ibn jubayr can ibn cabbaas nebigu calayhi salaatu wasalaam koox buu diray col ah hoosahana waxaa ku jiray asxaabiga la odhan jiray almiqdaad ibnu lswad markii ay colkii soo weerareen bay kala yaaceen nin xoolo badan haysta soo hadhay adduunka iyo wuxuu ka dirgan waayeyba waaba soo hadhay ama isku hallayn baabuu qabayoo islaamnimo uu qarsanayay buu markaa muujistay dabeetana waa ashahaate abuqataata kaw kaga siiye oo idhi ashahaadada wuu galaya asxaabtu way ku diideenoo waxay idhaahdeen war qofkani kol hadduu ashahaate ilaan ashahaada u dirir baynu ahayne la dirir maynaan ahayne oo dal iyo dunya maynaan doonayna diin baynu doonayna diintiina ninkani waa xaqiijiye maxaad ku dishay asxaabtii waxay dhaha nabigaanuu sheegin markii nabiga loo sheegayna waxau ihi fa kayfa laka bilaa ilaaha ila allahu hadan aroorta ashahaadadu ah marka ay timaadda iyadoo qofkeedii u doodaysa qiyaamada xaggeed geyn doonta ama sideedaad yeeli aayaadkana ilaahay uu soo dajiye subxaana waa canaan lagu canaananaya dadka muslimiinta ah waddada ay hayaan iyo hadafka ay ku jihaadayaan inaanu ka leexanin hadafku waa inaanu leexan hadafku ma aha manaa xarbu tahriib maaha walaa xarbu lintiqaam walaa xarbu lifsaad dagaalkay dadka muslimiintii ku jiraan dagaalada jaahiliyada maaha oo qaybahaas xarbulintiqaam dagaalada jaahiliyadu ay galaan iyo dadkaan diinta lahayn waa dagaal ay ku aargoosanayaan sida kuwa aynu arkayna muslimka lagu hayo waxaa laleeyahay qaar muslim sheeganaya nagu qarxay oo intaana yeelay tiradii oo taymistan ah ama toban jeer la laabay waa inaanu ka dilaa intaasoo jeer lagu dhufto dhowr boqol oo kun baa la tilmaamaa ciraaq inay maraysa iminka dhimashadu ilaa afar boqoloo kun oo qof macnaha intiibaa la xisaabsanaya la leeyahay shucuubtooda gaalada soo doorata ayay u sheegayaan waxay leeyihin geedkii muslin la odhan jiray dowladdu doono ha ahaadee idinku madax kakaw undhaha tiradiisa liiska noo haya miyaanaan niman raga ahayn annaguna intaasaanu ka dilaya wa xarbu lintiqaam wa xarbu tahriibi walifsaad walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ilaahay baa wuxuu leeyahay dagaalada wadaana caalam ku fasaadinaysaan iiga daaya dhulkabaa ilaahay u leeyahy waan hagaajiye dhulkaeh laakiin dadka muslimiinta ah xarbigoodu iyo dagaalkay ku jiraan waa qitaalun wa xarbun muqadas dagaal muqadasa weeye oo ah jihaad fii sabiil illaah waliclaai kalimat illaah kii dilay iyo kii xoolahaagii dhacay hadduu ashahaato waad ka joogsanaysa waa walaalkaa waxaad u dagaalamaysa qof garab gaashaan kuu noqda diin aa ku walaalatihiin ummad keliya noqotaan markaa waad kol hadii uu liiskaa ku soo beeray dadka mu'miniinta a shahaadanaya wixii kaloo dhammiba waa iska waa laga waa macfi wixii horeo dhammiba waana ka ilaahay ku canaantay rasuulkuna ku canaantay sal allahu calayh wasalam qofkana waa la arkaya iminka hadduu doono inuu markii la dagaalamaya dad badan laayay cidi kama tegaysa lianna alislaama yajubu maa qablah islaamku wixii ka horeeyey wuu dumiyaa qofkaasi wuxuu geyste ma laha loogu talagelayaa un ma islaamo ma ashahaatayoo diintii aynu u soconnay ma xaqiijiyey qofkani haa bes waa laga marka ilaahay wuxuu idhi dadka mu'miniinta ah w idaa darabtum fi sabiili illaahi fatabayanuu darbigani garaacid maahe waa socdaal socdaal macnayaal dhowra yeelataa daraba macnayaashaasuu ka mid yahay inuu safar noqdo asafar fil ard marka jihaadka idinkoo ku jira dhulka safartaan iska hubsada arrimaha iska hubsada walaa taquuluu liman alqa ilaykum asalaama qofka salaam idiin soo qadimees afgarashadii islaamkoo salaamta ahayd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qofka idin yidhi ha lasta muumina assalaam wasalam labada waa la ahriyay haddii la ydhaa waa saas weeye assalama haddii la ydhaana liman alqaa ilaykum assalama ay alistislaam qofka inuu islaamay ismuujiyey shahaatay istaslamtu lilaah ilaahay baan u islaamaan isu dhiibay qofka yidha ah, shahaatay lasta muuminan ha odhanina waayo markii ay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa dee inuu magangelaya hubka wuxuu idhi afalaa shaqaqta qalbah oo qalbigiisa miyaad jeexday adigu miyaad daakhilkiisa ku jirta maxaa kalifo talow qof muslima la dilo laga rumaysan waayo ah, shahaadada tabtaquuna carada alxayaati addunya adduunyada badeecaddeedaaad doonaysaan iyo maalkeeda waa idinka nabiga u keenay xoogaa qaniimadoo soo kaxaysateeno dee ninkii maalkiisii soo qaadateen fa cinda allaahi maqaanimu kaiira ilaahay agtiisaa qaniimad badanay taallaaye ta ilaahay idin xalaaleeyey qaata ta idinka horraysta ku yidi diisha qaniimadda ilaahay xalaashaee wanaagsan waxa idin weydaarinaya iska ilaaliya marka waxa qofka muslimka ahi wuu u socdo waa inuu fahmaa wuxuu u socdo waxa duminaya waa inuu iska ilaaliyaa carad alxayaati dunya waa dadka muslimiintaa ah, had iyo jeer dagaaladooda u badan yihiin ama waa dhul ama waa khayraad adduunyo ama waa maal xarbulfitna inta faraha badan dee waxaa la ysku haystaa o adiga arka waa adduunyo waa fii sabiilihim guri fii sabiili illaahi may noqone fii guri baa ka dhacay marka jihaadkiinu fi sabiililaahi ha ahaada buu ilahay le fii sabiilihim guri dee ka ilaaliya oo yuu noqonin fa cinda allaahi maqaanimu kaiira ilaahay agtiisaa qaniimadii taallaaye taa ah qaniimad maaha qof muslima wax laga qaadaaye waa xaaraan iyadu wuu umana sheegtay ilaahay oo taariikhdu dib ugu celiya wuxuuhi kadalika kuntum min qablu famana allaahu calaykum dee sidaasunba ahaydeen idinkuba imika ka hor intaydaan islaamin ka sow gaal soo islaamayduun maydaan ahayn idinkuba sow waxaa laydinku daayay ashahaadada ah un muuhayn de idinkuna ashahaadadii ah ku nabadgeliya dadka kadalika kuntum min qabl iminka ka hor saasa sida ninkani waa shahatunba waa shahaadat dabeedna waa laydin daayay faman allaahu calaykum fatabayanuu hubsada hubsada marka islaamku kaalin weyn bay kaga jirtaa shayga la idhaacdo hubsinadu qofkaasi inuu dembiilo yahay inaanu ahayn in la hubsadaa ah. waa arin weyn weeye arin weyn yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin fi tasaruc annadaana waxaa la ydhaha degdega murugo badan buu leeyahay iyo qoomamo iyo kasoo waaqsan waah in allaha kaana bimaa tacmaluuna saasaa ilaahay uula hadlay dadkii muslimiinta ahaa waa kuwii jihaadka ku jiray qofkan lagala hadlayaa ee la leeyahay arrinkiisa iska hubso waa dadkii xabadda soo ridaya ee iminka seefta ragga ka aslay ayaa laleeyahay bal hadda ka ashahaate ashahaadadu ka soo fushay iyo iyo ka kale iska hubsada oo lagu canaantay khaalid binu waliid baa sidan oo kale maruu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam ayaa qoladii uu weeraray ayaa waxay dhahan sabanaa sabanaa markii lagu hinjiye dee ay meel adag lala marayo ayay dhahdeen sabanaa sabanaa waanu islaamnay waanu islaamnay bay u jeedaan eray carabtu ay isticmaali jirtayba ayuu ahaa markay diin ka baxaan ay diin kala galaan sabaa hebel wasaabi'iin saabi waa qof diintii asalka u ahayd intuu ka baxay diin kala galay marka dhaqankaasoo kale lahaayeenoo hebel saabi buu noqday macnaha diintiisii horuu bedelay bay u yaqaaneen dabeedna isticmaala bay is idhaahdeen aslamnaa iyo aamanaa iyo ka odhan lahaayeen ayay idhaahdeen sabanaa sabana aruuxa afkaran mayna buuli isaguna waa tii la leefsiiyo rag dooraa laga laayay markii nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam isaguna waxau idhi allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaali ilaahayo waxaan kaaga beri noqonaya oonan ku waafaqsanayn oo aanan beri yeelayn weeye macnuhu waxa uu khaalid sameeyey wuxuu ninkaa khaalid la ydhaadaa sameeyey ilaahay kuma jira ficilkiisa sidaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa magtii buu bixiyey meelihii magta la bixinaya e baahayd bal kii dagaalka ayaa laga hadlayaae eh. dee islaamku abtirsanaya oo lagu og yahay oo ku seexdo ku soo toosay ku weerar iyada hadalkeeda badaaba laa yastawii bu ilaahay yidhi ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiistay gurigooda gurigoodayu urursaday kuwaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid uli darar aan naafana ahayn ama dad cudurdaar la'aan ahayn iyo walmujaahiduuna fii sabiili illaah iyo kuwa ku jira ah ma sinna wa anfusihim naftooda maalkoodaba ku dagaalamaya labadaas ilaahay agtiisa ma idinka agtiinnana yay sinnaanin dadyaho fadala allaahu ilaahay wuxuu dheeraad siiyey oo aan dadba ku jirin almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim kuwa nafiya maalba ku dagaalgalaya cala alqaacidiina daraja kuwa fadhiya derajo ayuu kor uga dallacay way ka sarreeyaan wa kullan labada qolaba ee mu'miniinta ah mid fadhiyiyo mid mujaahidaba wacada allaahu alxusnaa ilaahay jannu u yabahay yaana isleegaaninbe wa fadala allaahu almujaahidiina cala alqaacidiin mujaahidiinta ilaahay wuxuu dheeraad ka siiyey dadka iska fadhiistay ajran cadiiman abaalmarin weyn darajaatin minhu waa darajooyin iyo dallacaad ilaahay xaggiisa ka timid wa makfiratan dhaaf wa raxmatan naxariis intaasoo dhan baa ilaahay uu ku ururiyey wa kaana allaahu hafuuran raxiima ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariistay subxaanah waa howlaadu qaaliya hawsha aayaadkan faraha badan ee suuradaha kala duduwan ee isdaba jooga aynu ku arkayno hawshaa ay ummadda ku agaasimayaan ee ku abaabulayaan hawl aad u qaaliya weeye oo waxaad arkaysaa intanoo suuradoodba lixda suuradood ugu dhaadheer ka soo bilow suuratulbaqara ilaa suurat attawba suuratulbaqara suuratu aali cimraan suuratu nisaa suuratu lmaa'ida iyo suuratu lanfaal wa suuratu tawba lixdaas suuradoodba ay ka warramayaan mowduuca jihaadka marka la isku daro waa dee ma gaari karaan arkaanu islaamka oo dhami aayaadka lagaga waramay marka tawxiidka laga reebo waxa ka badan kuwan jihaadka ka waramaya liannahu mowduucan ama cibaadadan iyadee jihaadka waxaa aayaadka ilaahay ugu nuuxnuuxsanaya oo adkaynaya cisiga dadka muslimiinta ah ay ahelka u yihiin ee ilahay u dooray baa ku jira walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun kataba allahu laaglibanna ana warusulii ina allaha qawiyun casiiz marka cisigaasoo asal ay u leeyihin dadka muslimiinta ilaan dulligu gaalada ayaa asalu leh ayaa arinta ayaa ku jira awooddooda iimaankaa iyo awooddaa wada socda ayuu cisigaasi ku jiraa haddii awooddan la waayana dee dadkiibaa dulloobaya dadkii ayaa duloobaya oo waxay noqonayaan si aan ilaahayna ka raalli ahayn iyaguna aanay ka raalli ahayn ummadaha kale iyo shaytaankuna ku istareexaan waataad arkayso sidaa darteed baa dadka muslimiinta ahi markastoo jihaadkaa diin ilaahay loo dagaalamaya iyo awoodda xaqa u adeegaysa kolkasto kastoy ka run sheegaan calankoodu kor buu kacaya cisigoodiina way helayeen kolka ay afka gacanta saaraan ee ay ka baqdaanna ummadahay hoos marayeen waa arrin macruufa wey waaya sidaasaa dabeedna ilaahay tartan siiyey tartan baa ilaahay ummadiisa u gelinaya goob ay ka soo maagaysa nafta daciifadda ah ee miskiinada ahi alaqwiyaa adducafaa alaqwiyaa lkhawana meel ay ka soo maagayaan baa ilaahay ummadda u tartan siiyey markaasaa wuxuu ihi laa mas masinna ilahay uhi kuwa fadhiya iyo kuwa mujaahidiintae nafiya maalba ilaahay ka iibsadee jihaadka ku bixiyey ma sina baa ilaha labadaas agtayda ma idinkana agtiinayay sinmi weeye waa qof mabda leh mabdaa islaamka xaqiijintiisa ayuu ku bixiyey naftiisii qaaliga iyo lexejecladiisii iyo maalkiisii qaaliga ahaa waxba lamuu hadhin waa fii ixqaaqi alxaq halkaasuu ku bixiyey kanina magaca ilaahay u bixiy muta'akhiriinna kuma sheegin dad kaleo muwaadiniina kuma sheegin kuwa dantooda raacday kuma sheegin eray bixinta ilaahay u doora eeg alqaaciduun eraygaasu qur u dooraa dadka jihaadka ka wahsadee ka baqdae iskaga fadhiistay alqaaciduun qaacidda waxaanu odhan karnaa waa nin yuursaday oo dantiisi uu xaqiijin lahaa iyo meeshii loo dhaqaaqa ay gar iyo waajib ahayd ayuu ka yuurursaday qofkaas qaaxid waa kaas wey dirgan waayey fulaynimadii waxay siin weyday inuu dirgado magacaasuu ilahay u bixiyu ku celcelinaya weliba labadaasi ma sinna laa yastawi alqaaciduuna waalmujaahiduuna fi sabiili illaahi biamwaalihim wa anfusihim labadaasi ma sinna marka aayadda intaasi soo degtay ayaa nebiga waxaa la hadlay calayhi salaatu wasalaam laba asxaabiy oo indhalaa cabdilaahi bnu ummi maktuum iyo cabdilaahi bnu jaxsh waxa ay leeyihiin hadda waanu indhalaanahay annagu goobta waa tegi lahayn kamanaanaan gaabineene itaalba hadda nebi allow annaga meeshana dhigay marka waanu ku jirnaa qudhadayoo raggan soo hadhae laakiin cudurdaar baanu leenahay ayay nebiga intaasay hoosta uga lifaaqeen kolkaasaa ilaahay uu kaba jawaaday dabeedna iyadoo isla halkii uu joogo ayay soo degtay intaas hayru darar intaasu malagu mar gaara la soo safray oo keligeedu keenay dabeed asxaabigii qorayay ayuu rasuulku yihi sal allahu calayhi wasalam war bal ii akhri aayaddii hore waxaad kala dhex gelisaa laxaq ku samee laxaqu waa kayfiya wax loo qori jiray baheed cilmi alxadiidka iyo markaasaa wuxuu idhi berigaana dee garabka geela iyo jirifta iyo waxaasaa lagu qori jiray waraaqahan madbacaddaoo kale lama hayniin halkaa ku darbuuri min muminiina iyo walmujaahidiina dhexdooda geli hayru uli darar intaa halkaa geli sidaasaa dabeedna ilaahay kaga saaray iyaga canaantii qofkii cudurdaar leh isagoo canaanta kuma jiree mar hadduu taageero yahay ammaan buu leeyahay isagu xadiidka bukhaari baa markaas sidaa tilmaamaya anas ibnu maalik baa waxauu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo ka warramaya canaantan inaanay ku jirin dadka cudurdaarka lehe naafada ah ina bilmadiinati aqwaaman maa sirtu min masiratin walaa qatactu min waadin ilaa wahum macakum madiine waxaynu kaga nimi isagoo jihaadka ku jira nebiga masaafad fog marayo caynkan leeyahay madiine waxaynu kaga nimi rag inawehelinaya rag inawehelinaya oo markaynu meel dooxah iyo meel gol amarno way nala socdaan hebel baa taaka taaka dhulka ugu jira iska dhaafo kuwanay ahaayeen kuwa tallaabo dheer buu u qiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay nimankaas wayna weheliyaan asxaabtu waxay dhahan wahum bilmadiinati yaa rasuul allah ooma madiinay haddana joogaan haddana way nala socdaan nebigu wuxuu uhi nacam xabasahum alcudur cudurdaarun baa reebee nimankaas ruuxdooda waynala joogta waraysigoodaa badan waxay ku farxayaan guusheenna waxay ka naxayaan guuldarrada mar walba shucuurkooda ruuxdooda aynala jira waa siduu ninkii shaacirka alaa yaa raaxiliina ila albayt alcatiiqi laqad sirtum jusuuman wasirnaa naxnu arwaaxa inaa aqamna cla cudrin wacan qadari waman aqaama cla cudrin faqad raaxa waa nin naafa ahoo wuxuu arkaya dad xujaaj hoo sii lugaynaya baytullaahi alcatiiq markaasaa wuxuu leeyahy dadka sii xujaajta ah socdow idinku jidh ahaan qofka isagoo cudurdaar leh soo hadhay wuxuu ka dhigan yahay qof socday oo tegay oo kala wan marka khayru uli darari kuwa aan dhibaatada u saaxiib ahayn weeye kuwa canaanta leh kuwa dhibaatada u saaxiibihi canaanta kuma jiraan waa jumla muctarida jumlo soo kala dhex gashay weeye hadal isku xidhnaa si ay macnaha weyn u iftiimiso laa yastawi ma sinna kuwa fadhiistay oo min almu'miniina mu'miniinta ka midihii iyo walmujaahidiina labadaasaan sinayn marka intii labadii aan sinayn intaan la gaadhin baa ilaahay uu ka soo reebay kuwa hore wuxuu uhi hayru darar kuwa soo hadhay oo aan naafo ahayn fadala allahu lmujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja saasaa ilahay wi subxaana kuwa nafiya maalba ku dagaalamay kuwa fadhiya ilaahay daraju ka dalacsiiyey way kala sarreeyaan ma labadaas sidaa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa min xadiidi abi saciid alkhudriy ina fi ljannati miata daraja boqol derajo ayaa jannada dhexdeedaa buu nebigu boqol kala sarreeya acadaha allahu lilmujaahidiina fii sabiilih ilaahay wuxuu diyaariyey qofka mujaahidkaa maa bayna kulli darajatayni kamaa bayna asamaai walard laba darajoo dhan waxay isu jiraan inta cirkiiyo dhulku isu jiro xageebuu ku socdaa inteebuu sideebuu waxaasoo dhan u wada helaya halkuu kala dhigaya allah aclam wuu ku barwaaqaysanayaa marka darajadaas ayuu nebiguna tilmaamay inay boqol tahay laba darajo walibana cirkiiyo dhulka in lagisu sii jiraan wakula wacad allahu lxusnaa qof iimaan lihi geed adag buu haystaa kaadh qaaliya buu ayuu isticmaalayaa markaasaa ilahay uhi wakula wacad allahu lxusnaa labada qolaba wakullan tanwiintu waxay ka naa'ib tahay idaafadii mudaafu ilayhigii wakullan min almuminiin muminiinta mid kastoo ka mida ashahaadanayaba ilaahay janunban u yabohay buui iimaankiisa kol hadduu yahay qof shahaadanaya wuu ku celiyey markaa ma sinna haddana wafadl allah lmujaahidiina cala alqaacidiina ajran caiima darajaati minhu wamaqfiratan waraxma waa darajooyin waa dembidhaaf waa naxariis intaasoo khayra ilaahay uu ku sheegayoo alaabtan qaaliga aayaadka ku yaboohayaa dee wax qaaliya baa goynaya waa safqa iyo maaragta iib qaaliya wey alaa ina silcat allaahi haaliya alaa ina silcat allaahi hiya aljanna alaabta ilaahay waa qaali buu nebigu leeyay dadiow alaabta ilaahay waa qaali wax qaaliya haddaad doonaysana wax qaaliya waa lagu helaa annafsu wanafiis nafta iyo wixii agtaada qiimo badan <clears throat> mowduuc kale haddana ilaahay uu ka warramay isagu dee wuu ogsoon yaho wuu ka warhayaa cidda cudur daaranaysa cidduu cudurdaarkeedu ka dhab yahay iyo cidda isyeelyeelaysa uu kala yaqaanaa markaasuu kolba qolo soo qabanayaa nasku sheeganaysa inay cudurdaar leedahay ase aan garawshiya lahayn ilaahay wuxuu uhi ina aladiina kuwa tawafaahum lmalaa'ika malaa'igtu ay oofsatee geeriyooday daalimii anfusihim iyagoo nafahoodii dulmiyey oo waajib ka tegey eh, hijro laydhaah qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtu kuwaa markay la hadlayeen fiima kuntu ar maxaa haydeen maxaa ku sugnaydeen maxaa idin dhigay maka qaaluu waxay idhahdeen kunnaa mustadcafiina fi lard dee waxaana lagu tamar daraystay dhulka meeshanaanu joognay dee itaaldarraana dhigtay qaaluu malaa'igtii waxay idhaahdeen kuwanay nafta ka qaadayeen iyagoo la hadlaya alam takun ardullaah ilaahay dhulkiisu miyaanu ahayn waasicatan mid ballaaran fatuhaajiru tuhaajiruu fiiha miyaa u haajirtaan dee maxaa idindhiga halkan dhulka ilaahay waa waasica fa ulaa'ika ma'waahum jahannam kuwa abaalkoodu waa jahannam wasaa'at mashiira waanay xumaatay meel loo noqdo iyagoo mu'miniina mar haddee waajibkaa ah hijrada iyo jihaadka ka gaabiyeen naar gale ila almustadcafiina baa ilahaw kuwa la tamardarhaystee tamardaradu ka dhabtahay mooyaane min alrijaali walnisaa'i walwildaan oo rag iyo dumar iyo caruurba leh kuwaasoo laa yastadiicuuna aan karaynin xiilatan farsamo farsamo iyo xeelad iyo xarfad ay ku baxaan ma hayaan walaa yahtaduuna sabiilan wadana kuma hagmayaanoo kuma ma qaadi karaanoo jidka ma kala yaqaanaan kuwa waan ka soo reebo iyagu kuma jiraan dembiilayaasha baa ilaaha wuli fa ulaa'ika kuwan dambe casa allaahu an yacfuwa canhu ilaahay wuxuu u dhow yuu xaqiiqa ku yahy inuu iska dhaafo wa kaana allaahu cafuwan hafuuraa ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista waman yuhaajir fii sabiili illaah ilaahay daraaddii qofka hijro u gala diintiisa la qaxa yajid fi lard dhulka wuxuu ka heli doonaa waa ballanqaad ilaahay muraaqaman kaiira meel uu u qaxo oo badan wasacatan iyo nafis ilahay uu siiyo waman yakhruj min baytihi qofka gurigiisii kasoo baxay maka muhaajiran isagoo u qaxaya ila allahi wa rasuulih ilahay iyo rasuulka xaggiisao rabbi iyo rasuul daraaddii uma yudriku lmowt dabeetana malagii daba socday uu soo gaadho yudriku lmowt malagu uu qabto nafta ka qaado jidka ku dhinta faqad waqaca wuu sugmay ajruhu cala allah abaalkiisu ilaahaybuu ku dul sugmay oo isku waajibiyo isa saaro abaalmarin siin doona iyo janno wa kaana allahu ghafuuran raxiima ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariista subxaana hijradu wakhtigii hore waajib bay ahayd maka laga tago oo madiina la tago hijradu macnaa waxaa lagu xaqiijinayay qofka oo mistaaqiyadiisa ama shakhsiyadiisa bay ka turjumaysa horta shakhsiyadiisa iimaaniga ah iimaankiisu awoodda uu leeya ugu horraynba ka turjumaysa oo qofkani kolka uu wuxuu ka tegayaa ehelkiisi kusoo dhex koray wuxuu ka tegayaa adduunkiisi wuxuu ka tegayaa oridii iyo ubadkii ilaa waa masaafo dheero adagoo intaasi siday ula qaxdaa way adag tahayba oo nabiguba calayhi salaatu wasalaam carruurtiisii guddaa ka tegay saad garanayso intaasuu ka tegaya dalkiisii iyo dadkiisii iyo duunyadiisii marka qof soo biyaystay oo adkaystay oo isku tuntay xagga iimaankaoo tarbiyad leh ayaa horta arrintaa ka badrheeri karaya taasi mid baahi qofkaas macnaha waa qofku talagal lahoo ina anfacaya midda labaad arrintani aad u sii adkeed waxa weeye islaamka ayaa laga asaasay madiina rasuululaahi muxamed sal allahu calayhi wasalam uu asaasay dowladdaasi ciidan bay u baahantah wax dhidibada u taago ayay u baahantah ilaalinna way u baahantahay marka taana waa loo cul ururinayay midda saddexaadee jihaadku markii hore aan loo waajibinin waxay ahayd isku dhex jirka dadkii muslimiinta ahaa iyo gaaladii ayaa isku magaalo qurayaala maka iyo madiina laydha maka la ydhaahdo eh, magaalo maka laydhaa ayay wada deganaayeen dadkii gaalada aha iyo dadkii islaamka marka dee jihaad iyo dagaal kama suuroobayo xaafadaha isku dhex filqan marka tamaayus ayaa la sameeyo waa la kala saaray oo waxa lay qaybo laba aag laga soo dagaalamo waa inay jirtaa meeshaasina daarulxarbi noqota meeshaasina daarulislaam arrimaha iyo arrimo kale ayaa hijradu ay maaragtay waajib u ahayd wakhtigaa hore sidaa darteed baa qofka kari karaya ee adduunkii haysta ee awoodii leh ee soo qixi karaya soo qixi waaya dembiiluhaa ka intuu soo qaxo niyadiisa wax kale ku lifaaqan yihiinna isaguna waxau ahaa dembiile waa kii rasuulkula sal allahu calayh wasalam inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli mri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih waman kaanat hijratuhu ila imra'atin yankixuha aw dunya yusiibuha fahijratu ilaa maa haajara ilayh war camalku waa qasadka ina alumuura bimaqaasidiha weye arrimaha ilaahay wuxuu u tixgelinaya ujeeddada laga leeyay ujeeddo san iyo ujeeddo xunba arrinka waata loogu xisaabinaya qofka qofka rabbi iyo rasuul daraaddii u hijrooday way u tirsantay ilaah iyo rasuulka ayaa labaduba ogyihin waa liista qofka laakiin u soo qaxaya afa uu guursado iyo adduun uu helo dee qaxoontigiisu waa hungurigaasuna fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi waxa uu hijrooday wey hijradiisu way dhacdayoo ninbaa islaan uu jeclaabaa ka qaxday oo xaggaa iyo madiina u qaxday dee cishqigu waa balaayo uu ka daba kolanyaystay waa kaa gaadiidkii xidhiidsadee madiina kaga daba tegay kolkaasaa rasuulkana ilaahay ogeysiiyey calayhi salaatu wasalaam sidaasuu dabeetana ruux dumara guurkeedu xusay midka gabadh ka soo daba qaxay ama adduunye u soo qaxay hijradiisu ajri kama helaya eh waxa uu u soo qaxay uu weeye ama uu waaye ama uu heli waa hijradaynu maanta arkaynae hijrada hunguriga iyo hijrada doolarka wey ee dadkii lagu ihaanaysanaya dadkeennii garoommada ayaa lagu ihaanaysanaya oo kolba mid la xidhaya dhallinyaradii waddan ka shaqayn lahayd oo waxtari lahayd qaarkoodna badda ayaa bahaluhu ka dhargeen libaaxyadii iyo yaxaasidiiba ka dhargeen subxaan allah marka dadku ay inaabeelaan dhibkeeday leedahay qofkaas muxuu u socdaa wa adduunya doon fahijratu ilaa maa haajara ilayh waxaa uu qaxaya ama uu helay ama uu waayi waa laga yaabaa inuu hela inuu waayo inuu waayo abaana imika badanba waa nooc lagu tilmaami kara wakhtiganaynu joogno intixaar qofka intuu halkaa ka dhaqaaqa dooni fuulaya ama xaggan yama u fuula ama xaggaa iyo libiya kuwa halkanna xaggaa libiya badan yihiin oo xaggaasina ka wareegaane waa nooc intixaarahun baa lagu sheegi karaa qofkan ogsoon ee dhagaysanaya meeshan mahlakada ee dadkii rasaas laga daadinaya doonida ee ogsoon in uu halkaa ku rambasaya haddana sii fuulaya wuxuu eegaya kii naftiisa dilay unbuu noqonayaa kow kaga siiyey ee sunacba oo kale noocaasu ka dhigan yahay markaa dadka ha looga digo oo ha odhanin waa intood aduguna badbaadaayadoo xun soo heshaa sidii ina hebeleh aduguna dhaqaaji ha odhanin dadku dal bay leeyihiin diin bay leeyihiin waxay leeyihiin dhaqan iyo gobanimo intaasi way ka dhimanaysaa hadday dhaqanka noocaasa sii wadaan laakiin dadka waa in dalkooda iyo loo soo jeediyaa ummadooda si ay waxu qabsadaan lacagta faraha badan ee lagu bixinayo qaxoontigaah hijradaas loo hijroonayo ilaa bilaad ilkufr oo markeeda horeba kolkaan la eegin dee qofku socdo in halkaa qofku adduunya u doontaabaa xaaraanaba wadan gaalaad waxaa loo tegi karaa dacwad aad u fidinayso say culimada islaamku siga waafaqsan yihin dacwad aad u fidinayso aad u gurmanayso ila dab gaalnimo laydhaabaa ka baxaye ama caafimaad ama waxbarasho weliba caafimaadka iyo waxbarashadana waa inaad ka weyday wadamada islaamka wadanka islaamka kolka lagu dawayn kari waayo ama wadanka islaamka waxbarasho noocan kale aad ka weydo waajib ummadda u ahoo maslaxad igu jirto ayaa halkaa loo tegi karaa haddii dalalka islaamka laga helayo uma tegaysa arrintaas laakiin inuu qofku doolar doonto iyo halkaa macmacaan yaala iyo magaalooyin dhaldhalaalayo quraarada leh uu soo daadaawado biyo diiranoo meesha yaalana ku soo maydho yaa taas iyadu wax muslimahoo sheegayaoo fasaxaya ma jiro dalkaagu hadduu silanyo wax ka sii yihiin dee adigu daji yaad sugaysaa kuu sallaxaya markaase lacagtase miyaa laguu soo daynaya waxa weeye inaad wax ka dajiso nabadgelyadiisa tacliintiisa dhaqaalihiisa intaba ila waajib baa kaa saarana dalka aad kusii ordaysee bidhaamaya mid ingiriiska ka midabaa wuxuu arkay inaan dad badanoo hudamaya oo sidaa isu daba socdo oo qaxoontiyaoo markaa leedeena aqoonsada markaasaa wuxuu bal dalka waanu hagaajisano way ku soo yaacayaane iyaga dalkoodiiyaa u hagaajinaya kan anagaa hagaajisanay ay soo eeganayaan soo bidhaansanayaan balkoodii u hagaajinaya way ka yimaadeene dee wax xaqiiqa jirta wey marka waxaa inoo geeyey hijradii baynu dul taaganno waa hijro loo qaxayo adduunyo daraaddeed iyo waddan gaalaad iyo bilaadul kufr oo maantana la ogsoon yahay ka b h d da sita ayaan wuxuu ku cuno oo marka saa loo eega la arko inuu yahay mid afrikaanoo madow weliba muslina weliba soomaali ah markuu isku darsado dhaca shahaadadiisa waa xaggaasu uu maydhaya ama gaadhiguu maydhaya ama suuliga ama abraha iyo odayaasha gaboobaybuu u maydhay hadduu mushahar doonaya dii kalena ha meeraystoo dhaxanta ku disha gidaar dabeedna daroogadu markaa isku mudo saas noloshii waa noocaa waxa u dheer magaciiba saa loo eegayaa marka moxamed iyo axmed uu ka soo baxaabaa dabeetana kii eegay la moodaya joogsaday mushkiladaha ummadii haysta wuxuu kalifayaa inuu warfaa iyo jiilaal iyo xagaah magacii u bedasho taasina mushkilad bay yeelatadoo waxaa loo baadhayaa dee khalfiyadiisii hore baagaroonkiisii hore magaca muxuu usoo bedelay waxaasoo mushkilaa dadku diiqad bay ku noolyiin iyo balaayo aad iyo aad u badan runtii hijradaa ilaa bilaadulkufri loogu hijroonayaa adduunya daraaddeed waaya sidaasaa markaa u canaantay rabbi marka wadamada noocaasahee qofku caqiidadiisa iyo diintiisa iyo dacwadiisa iyo ubadkiisa intaasiba ay khatar ku gelayaan waa waajib inuu qof soo hijroodo mar haddii ubadkii lumayo oo fidradii ilaahay bay ku sugnaayeen iyo diintii islaamka ee wanaagsanayde ay gaalnimo u baxayaan haddaad caawa ka dhimato maaha adoon nool ayaa la qaadanayaa marka ay saseegtaan hadii adiga dacwadaada ay khatar ku jirto cid wax kuu sheegtaiyo cidaad waxu sheegtay toonaan la ogolayn haddii adiga caqiidadaadiiba sidaad usii milmayso ilaa saad usii gabanaysaad libdhaysa rifan iyo lisan baa kugu dhacaya maalinba saad isu leedayaan aad lagu arkina iskaabi ayaa lagu waayaya libdhaysa arrintu kolkay halkaa taagan tahay inuu qofkii ka soo hijroodaabaa waajiba dadka ka yimaadana lagu celiya ma ah waa in looga nusreeyo dadka qaxwaynu ka helaynaa un maaha waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahrajan markay dadku ilaahay daraaddii waxu daayaan ilaahay baa bedel siinaya bedelka ilaahay baa siinaya <clears throat> saasaa ilaahay uu ku calaantay waajibkan dadkii fulin waayo wuxuu uhi ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim kuwa ay malaa'igtu nafkata ka qaadday iyagoo naftoodii dulmiyay oo daarulkufri waddankii kufaartay ka soo hijraan waayeen saasay naftoodii ku dulmiyeen diintoodii baa ku baaba'day iimaankoodii baa ku baaba'ay markaasay sii dhex yuururaan malaggii baa u yimi markuu sakaraadku qabtaybuu malagu la hadlay wuxuu leeyahy fiima kuntu maxaa hayseen maxaa ku sugnaydeen addoonka camal baa loo abuuray inuu ilaahay raalligeliya halkan ilahay miyaa ku raaligelinaysaa fiima fii ayi shayin kuntum maxaa ku dhex jirteen qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard balka malag ilaahay uu soo diro o dhan haysta waxaan wixii haynu sheegaye mustadcafiina fi lardi baan ahay dee lagu harawsadayoo dhananla dhanaa noo baxna marmarsiiye aan soconaynin bay malaa'igtii ilaahay u dhiibeen ma malag loo sheegaa ilaahay uu warramayo dad badan marka la yidhaahdo war maxaa meesha idin dhigay waxaanoo dulla idinku haysto waddankii baan deganaynoo si uunbaa duruufi u yeer waa bustaarad oo waxbaan waa kunaa mustadcafiina fi lard dee ilaahayo malaaigtiisa been loo sheegi kari maayo ilaahay baa u laqimayee nimankii ciddii nafta ka qaadayeenee ku gaboodfalay waajibkan bay la hadleenoo waxay dhahan alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha ilaahay waasac maxaa dhulka ilaahay u tegi weydeen meel aan dulligan idinku haysanin oo diin iyo imaanba idinku nabadgalaan hadda xataa tegi kari weydeen madiina meelo kale oo ka dhowa ku nabadgashaan maxaa u tegi weyde canaantaasay malaaigtii isula taageen fa ulaaika maawaahum jahannam wasaa'at masiira waa dadkii ducafaau liimaan iimaan weyn leeyihin haddana ilaahay wuxu jahannamaan gelinayaa meel la galana halkaasaa uxu leanna waxa ay iyagiina isku qabteen islaamna umay helin laakiin wuxuu ka soo reebay rag iyo dumar iyo wildaan caruur yaryar oo iyagu istidcaafku ka dhabyahay sababta mustadcafiin ay u noqdeen dad tamar daranna ilaahay baa fasira wuxuu ihi laa yastaiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila xeelad ma karayaan waddana kuma hanuunayaan macnaha farsamo iyo xarfad ay ku baxaan ila arrinkani waxaa u baahan yahay dadaal badan buu u baahan yahay gaaladu may ogolaan jirin qofka sii qaxaya inoo qabta bay odhan jire inoo qabta xalla waxaa caalamlislaami ka sii qaxaya ee waddamada gaalada ku socda hadday ka soo noqdaan dadku oo go'aan noocaa lagu gaadho waar inoo qabta baa la odhanaya waa xoog iyo xoolo inaga tegaye inoo qabta sidaa baa imminka ingiriiska iyo skandinafiyanku isku mid maaha xagga muqaabalada waxaa la yidhaha skandinafiyanku aad bay u dabciyeen iminka inay dadkii qaabilaan leanna waxay dhahan war ninkii ingiriiska ahaa dadkii dee way kusii shubmayaanuun wuu inaga dad badanaya bal ha yala dabciya si dad loo hela iyo xoog caamilahoo shaqeeya xoogii lacagta soo saari lahaa waa in la helaa marka reermaka may ogolaan jirin cidda baxaysa mid xoola site isaga hadalkiisabadaa laakiin ka iska sii baxay odhan jireen fadhi tegi maysid la waxay ogyiin nabigu soo weerar tegaya calai salaat ka baxday walaa yahtaduuna sabiilan jidku si dheer buu ahaa wuxuubaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ka safri jiray goobtan ayaa haddana maalintuu ka hijuranaya isagii abubakar khiriij buu samaystay ninkii daliilka ahaa dalyaqaanka ahaa ayuu samaystay si uu u horkaco oo wadooyinka ugu toobiyeysan uu mariyo oo u geeyo madiina fa ulaaika casa allaahu an yacfuwa canhum wa kaana allaahu cafuwan hafuuran ilahay wuxuu leeyahy kuwa xaqiiqa ilahay wuxuu ku bushaaru ilaahay bixiya wuxuu uhi waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraaqaman kaiiran wasaca waman yuhaajir fii sabiila ilaahay daraaddii diin alleh diin iyo iimaan iyo dadnimo uu qofka mu'minka ah uu leeyahay isagoo u tudhanaya oo dhowranaya oo ku halgamaya haduu ilaahay daraaddii meel uga qaxo wuxuu alla u ballanqaaday inuu heli doono yajid fi lardi muraaqaman kaiira wasaca meel uu hijroodo oo badan ayuu albaabadeeda ilaahay u furayaa iyo dhul waasaca saca manaa nafis arsaaqadaa nafis noloshaah nafis wehelkaah dad dunyada saasay ahayn rususha ilaahayoo nebi ciise iyo nebi muuse iyo nebi ibraahim iyo nebi maxamed ululcasmigo dhan dib ugu noqo mid waliba qaxoontiga ilaahay daraadiyabu galay marka muraaqan waa muhaajar meeluu u hijroodo qofku oo tago muhaajir markaa rabbi ma odhanine wuxuu inoo dooray eraygaa ah, ayuu qur-aankiisa u dooray muraaqa macnaha waxa weeyaan arqam almf ayaa laga keenoo irqaam lmf waa dullayn waa kacadhaysiin macnaha raqima anfuk haddii la sankaagu ha boodhoobo kugu dhaco waxa weeye marka muraaqaman meel uu hijroodo isna ka farxisa gaalku ka cararayna ka cadhaysiisa oo sankiisa dulaysiisa marka la ydhaa qofkii isaga ahaa wuu kaa hoosbaxay ummaddii yadahayd way kaa xorowdeen way isku fillaadeen ilaahoodiiba ayay ku tiirsadeen isaguna muraaqan wadullibaa ku dhacay waxaa dhacday haddaba markii aayaadkaas ummadda sida adagula hadlay ay soo degeen asxaabta qaarkood baa iyaga oo xanuunsanaya ka soo qaxayba maka sida nin ku dhacday dhexda markuu marayo ayaa uu geeriyooday oo ariqaada buuha furaashka igu qaado sidaa igu ii wandaafiyo iwada buui ilaa madiina dhexdu ku dhintay ilaahay baa si gaara u xusay subxaana si gaara u ammaanay inuu si gaara u ogyahay buu xusay waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasuulih qofka gurigiisa ka baxay isagoo ilaahay daraaddii uu iyo rasuulka inuu u tago u hijroonaya uma yudriku lmowt malagu helo dhexda ku helo faqad waqaca ajruhu allah faqad waqaca ajruhu ajrigiisii wuxuu ku sugmu ku dhacay cala allah ilaahay baa dusha iska saaray wa kaana allahu ghafuuran raxiima saasaa ilaahay ugu bushaaray subxaanah waidaa darabtum fi lardi buu ilahay marka dhulka socdaashaan falaysa calaykum junaaxun dembi idinkama saarna an taqsuruu min asalaati cidhiidhi ma jiro dembina idinkama haysta an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati bacda salawaat salaadaha qaarkood kuwa afarfartaa weeye in khiftum haddaa ka walaacdaan ka cabsataan an yaftinakum inay idin baleeyaan aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ina kuwa gaalada ahay buu ilaahayidhe magacaa la baxay kaanuu lakum waxay idiin ahaadeen caduwan mubiinan cadow bay cadaawada cadaawadda cadaysto idiin turi kuwa haddaa ka cabsataan bal sidaa igaga warhayo u tukada buu ilahay iyo aayadda ku xigta sababtay ku soo degeen waxay ahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam dagaal buu galay salaadii duhur buu tukaday gaaladu way u muuqdeen markaa uu nebigu tukanaya isaga iyo asxaabtu ay isku jamacsanayeen waa la isarkayay oo dee waxa la isku ridayay tiiradiisu way gaabnayd madaafiic iyo diyaarada ma ahayn rasaase waxay ahayd iyo waran iyo waxyaabahaas ahayd meel dhown la yskala eeganayo waa las hortaagnaa kolkay dabeedna arkeen safka wanaagsan ee nebiga iyo asxaabtu ay sameeyeen salaadii duhur ayay yidhaahdeen waar dee halkaa jaanis baa inagu dhaafae markii ay isku wada xidheen hadaynu jac ku siin lahayn waynu ka calaf qaadi lahayn waanu ka adkaan lahayn ninbaa soo jeedin sameeye wuxuu soo jeedin xun weeye war waxaan aqaanaa salaatanba ay ka sii jecelyihiin ama dadkoodiiyo dunyadooda ay ka jecel yihiinoo casar la idhaahdo ayaa soo socota dee taaba waynu la eegan duhurkii iyo dhexdoodii ayuu u yimi malakul jibriil safiirkii ilaahay uu soo dirayay rususha oo waxyigan sida ama kayfiyadda loo tukanayo salaada cabsida ayaa yimid rasuulku u keenay aayaadkan tilmaamaya sida loo tukanayo cadowgana laysaga ilaalinayo waa laba waajibe waajibkii salaadana laga tegi maayo waajibkii wax iska celintiiyo jihaadkana laga tegi maayo labadii sida la isula fulinayo ee quruxda iyo qiimaha badan ayaa uu markaa malagu u keenay rasuulka sal allahu calai waslm dabeedna iyagoo soo diyaargaroobay ayay arkeen rag dee kala safan gaar kala dambeeya oo feejigan oo dee u soo jeedaba quraanjay ku quusabaa ka dhacdayoo candhuuftooday dib isaga liqay nimankii dhowr kayfiye ama dhowr hab ayay u soo aroortay oo sunnaha rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo qur-aankaba ay ugu soo aroortay salaada cabsidu siyaabo dhowra loo tukaday leedahay tan aayaadku ay sheegi doonaan waa ka mid waxaa kaloo ka mida iminkana suuragal uunah kayfiyad lagu magacaabo kayfa ma'amka sidii suuragal ah oo in siyaabahan la ysugu xidhanayo o dhami waxa ay suuro gelayeen markii hubkaa gaagaaban ee gacanta la ysula tegaya lagu dagaalamaya laakiin hubkan tiirada fog ee imika lagu dagaalamaya ee bidhaanta qofka la eeganayo kayfiyadahani suuroobi maayaane qofka si alla sidii u suura gasha ayuu ilaahiisa ugu tukanaya oo uula xidhiidhaya oo u caabudaya waay isagoo jiifa iyo isaga oo jooga iyo isaga oo soconaya iyo isagoo lugaynaya iyo isagoo wax fuushan intaba iyo isagoo qiblada u jeeda iyo isagoo ka jeeda xaalad walba allaha alla wuxuunu ka yahay inaad salaaddii ka tagta iyadoo caqligaagu uu soo jeedo salaada maa iyadoo caqligaagu joogaba in halkan lagu dayn waayo xabad dhacayso isweydaaranaysa oo la isku ridayo bani aadamkii uu ku dhimanayo nafti ay ku baxayso salaada lagu dayn waayo bal war iyada qofku uu markaa marqaansan yahay oo takhsiin weyn leeyahoo xaafadiisa barkimo dhigtay ama saaxiibadii la sheekaysanayo ma laga dhaafayaa talow ama isaga oo iska hurda oo hurdada iska sii macaansanaya ama isagoo sheeko iska haysta waa maya weeye laa tasqudu salaatu maadaama alcaql caqliga qofku intuu jooga salaadi ma dhacdo bal marxaladahan oo kale qofku markuu buko qofku markuu dagaalkan ku jira lagaba yaabo in si degdega u dhinto waa wakhtiyada uu addoonku aad ugu baahi badan yahay camalkiisa inuu ku soo gebagabeeyo cibaadadan qaaliga ah wa khitaamuhu misku ee udgoonka badan in amalkiisa iyo liiskii loo qorayay khayrkaa lagu soo gebagabeeyo wakhtigaasi ugu baahi badan yahayba intuu iska daayo daayo marka salaadiibaa halkaa ilaahay uu ku xusay salaatulkhawfka la odhanayay salaadii cabsida kayfiyadda loo tukanayay marka kayfiyadaasi waxa ay leedahay gaabin salaadii la gaabinayo sida aayadduba ay sheegtay salaaddii markaa afar afar tahayd riwaayooyinka qaarkood baa ku soo arooray in ragcad ragcad laga dhigay oo lala soo gaabiyeyba taasina way jirtaa in salaaddii la gaabiyo iyo qofkii jamciyu isu geeyo iyo sidii kolba u suuragalaysa imaamkii iyo ma'muumiintiisu ay wada tukadaan waidaa darabtum fi lard falaysa calaykum junaax haddaa dhulka dembi idinma saarna an taqsuruu min asala inaad salaada gaafisaan kol haddaad socdaaltiin inaad salaada gaafisaan dembi idinkama saarna shardigan buu ilaahay raaciyo in khiftum an yaftinakum ladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa idin fitneeyaan haddaa ka baqataan haddii dhulka la soconayo oo qofkii taraag iyo musaafir uu yahay socdaal yahay oo aanu ka baqanin kuwan fitnadooda miyaanu salaadii gaabinayn maya gaabinayaa wuu gaabinaya oo haddaa shardigani muxuu yimid haddaad socdaal tihiin oo jihaad ku jirtaan cadowgana ka baqataan salaaddii waa gaabin kartaa haddaan cadowgii laga baqanin haddaan laga baqanayni cadowgii qofkii socdaal uu yahay salaaddii wuu gaabin karaa shardigani waxa uu faa'iide ka yabay leeyihin culimmadu socdaalka asxaabta gebigiisuba wuxuu ah wada khoof dhul dee barraxanoo wax ku goglan yahay ma ahayne xaggaa hadday u kacaan waxayse soo urursanayeen nimankii carbeede waqooyiga deganaa madiina waxaa ka sii shisheeya reer yurub oo iyaguna tubkujoog ku soo ah xaggan xaggan kale carabtii isbahaysiga la lahayd reer eeraan reer eeraanna waa ka sii shisheeyaan wahalumajar gebigooduba in khiftu man yaftinakum aladiina kafaruu waxay ku jireenba hoofkaasaa iska jira oo marka arrin qaalib ahayd oo asxaabta qaalib u ahayd daraaddeed ayuumbaa shardigan naskuu dhigaye axaadiidta rasuulka sal allahu alay waslm waxay caddaynaysaa qofku markuu musaafir yahay dee inuu salaadii gaabin karo walow yaanu cadowga ka baqaninbe aaminba ha iska ahaado sidaa darteed baa waxa uu weydiiyey yacla bnu umaya ayaa cumar bnu khataab weydiiyeyoo wuxuu uhi warniyow shardigaa ilaahay uu xidhay balka war in khiftum an yaftinakum ladiina kafaruu haddaa cabsataan salaadii waa gaabin kartaan baa ilaha wuli oo haddaynu aamin noqonno miyaynaan gaabin karayn cumar baa wuxuuhi wani arrintaa aad la yaabtee macnaha aayadda la xidhiidha qudhigaygaa la yaabay shardigaa laakiin waxaan weydiiyey nebiga adigu haddaanad weydiin anigu nebiga waan weydiiyey markaa nebiguna wuxuu iigu jawaabay buu idhi war ruqsad ilaahay idin siiyey gaabinta salaadu ee ruqsadda ilaahay guddoonta waa iyo jaanis ilaahay udisiiye de jaanis kun ka faa'idaysta muran kale ha keenine adigoo cabsadiiyo adoon cabsaninba waad gaabin kartaa saasuu igu jawaabay buui marka shardigani waa sida <clears throat> qaalibka safarku ahaan weeye ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina dabeedna ilahay wuxuu ka warramay haddaba kayfiyaddii loo tukanayay waidaa kunta fiihim markaad nebi maxamedow dhex joogta asxaabta mujaahidiinta ilaahay daraaddii cadow u weeraraya markaad la socoto fa aqamta lahum asalaa eed salaada u oogto aad tukinayso faltaqum daa'ifatun minhum faltaqum ha istaagaan daa'ifatun minhum koox iyo jamac ka mida asxaabta macaka adiga wehelkaaga ha istaageen macnaa isla kaa taageen waliya'khuduu ha qaateen aslixatahum hubkooda hubkoodana ha ku gaadhnaadeen colbaa laydshayaayay iyagoo tukanaya hubkayay dhigin fa idaa sajaduu marka ay sujuudaanay hal ragcad kula tukadaan falyakuunuu min waraa'ikum xaggiinna dambe ha tageenoo difaacii ha galeen kol kula tukadeen hal ragcad walta'ti daa'ifatun ukhraa koox kale ha timaado buuto kale ha yimaadaan lam yusalluu iyagoo aan weli tukanina salaaddii u ooman falyusaluu macak iyaguna ha kula tukadeenoo ha kula xidheen ragcadoodii hore walyakhuduu iyaguna ha qaateen xidrahum feejignaantooda wa aslixatahum iyo hubkooda anteenadooduna ha taagnaato hubkuna ha u cabbaysnaado salaadiina ha kugu xidheen wadda waxay jeclaadeen buu ilaha yidhi aladiina kafaruu kuwii gaaladaha waxay jecel yihiin sirbaa ilahay u sheegaya low takfuluuna inaa halmaantaan can aslixatikum hubkiinna wa amticatikum iyo bagaashkiinna rasaastaiya wixii la mid a fa yamiiluuna dabeetana ay idinsoo hujuumaan calaykum dushiinna maylatan waaxida hujuum keliya mar qura inay weerar idinku soo egeeyaan bay doonayaan walaa junaaxa calaykum dembi idinma haysta in kaana bikum hadduu idinku sugan yahay adan wax dhibaato ah oo min madarin rooba haddii roob uu idin hayo aw kuntum mardaa ama xanuunsanaysaanoo bukaan jiro an tadacuu inaa iska dhigan kartaan aslixatakum hubkiinna haddii markaa madarroob jira ama qaarkiin xanuunsanaya way dhigan karaan hubka wa khuduu xidrakum mar saddexaad buu ku celiya khuduu qaata xidrakum feejignaantiin aad u feejignaada ina allaaha ilaahay acadda wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina kuwa gaalnimada cudurka la ydhaahdo qaba cadaaban muhiinan cadaab dulleeya ayuu u hiiliyayuu u diyaariyey idinkuna cadaab ku noqdo gacmihiina lagu cadaabo kayfiyadaas waxa weeyaan waa kayfiyada aanu cadowgu ku sugnayn dhinaca qiblada hadduu dhinaca qiblada jiro waa xaalad waa kayfiye kale laakiin imminka maalan xaggii qiblada dhinacaan ahayn buu cadowga jiraa dhabarkaasoo kale ayuu jiraa markaa laba qaybood buu u qaybinayaa imaamku colkiisii qola difaacay ku jirayaana way sii jeedayaan qolana safkay la xidhanayaan imaamka qoladaa markaa la tukanaya isaga ee la xidhay kolka hore hal ragcad bay la tukanayaan ragcad ayay la tukanayaan ragcaddaa marka uu imaamku sujuudda ka soo tooso toodii kale ama si deg degay u tukanayaan ama way dhaqaajinayaan socodkay kusii tukanayaan hayr lmaqduubi calayhim waladaalliin iyagoo sii tallaabsanaya ama sii kuclaynaya ayay xaggaa iyo hawdka usii tukanayaan salaaduna way gaabnaydba oo labada ragcadood isagu xoogaabuu sii dheeraynayaao qoladii kalena kolkay arkeen inay kuwani soo yaacayaanay soo baxeen iyana way soo dhaqaajinayaan way soo weydaaranayaan imaamkiioo sugayay la xidhanayaan ragcaddoodii hore isagana tii labaada ah, ayaa la wada tukanayaa marka imaamku ragcaddiisaa labaad uu dhammeeya iyagana dee tii koobaad bay u tahaye ee ataxiyaadka uu fadhiista isagu ayay iyagu isu taagayaan ragcaddii labaad marka ay soo degaanna way la fadhiisanayaanoo marbay la salaamo naqsanayaan marka qoladii hore waxay heshay fadiilata takbiir inay imaamkii la xidheen mar in imaamka lala xidhaana fadli weyn bay leedahay hal mar lala xidho oo qaaliya fadiilata takbiir bay heleen allahu akbartii xidhashada fadligeeda ragcadna way la tukadeenoo jamciina wuu xasilay qolada dambena waxay soo waafaqeen fadiilata tasliim in imaamka lala salaamo naqsada iyaduna fadli leh jamciina way soo gaadheen marka cadowgiina waa la ilaaliyey cadaaladii jamaca iyo cibaadadiina waa la ilaaliyey arrimihii oo dhammina way iswaafaqeen cadowgiina fursad muu helay sidaasibaa marka ay ahayd hadii kolkaa xagga qiblada uu xiga cadowga qoloba mar la sujuudaysaa imaamka safka ku xigaa marka horeu la sujuudayaa safka dambena wuu taagnaanayaa marka safkaa hore ay kacaan safka labaadba isaguna sujuudaya oo xagga sujuudunbaa la ysla weydaaranaya markaana laakiin waa isku wada xidhan karaa labadaa kayfiyo weeye laakiin dee maanta waad garan karaysaa wax dadahoo uruuraya ma jiro oo dee dayax gacmeed baa la ysku bidhaaminaya markay xaaladuba halkaa marayso bahal shucaac uu hagaya kol haddii laysla eeganayo mid wax ururayaa ma jire waa qof walba meesha uu ku gabanaya inuu ku tukado hadday gaadiid dhexdii tahay iyo dhufaysta waaya saasaa marka aayaddani waxay tilmaamaysaa kayfiyadda aanu cadowgu xagga qiblada xigina dhinacyada kale bari ama galbeed ama xagga dambe uu xigo qolada hore ragcadha kula tukadeenoo ha iska tageen qoladii difaaca ku jirayna ha yimaadeenoo ragcadaada labaad ha kula tukadeenoo ha kula salaamanaqsadeen waa intaa aynu ku celinna lafdiga wa idaa kunta fiihim faaqamta lahum salaa haddaad ummadda dhex joogto salaada woogayso macnaheedu waxa weeye jenaraalkii ciidanka hogaaminayay ayaa cibaadadiina hormood ku ah oo salaadiina tukinaya islaamku ma kala yaqaano diin iyo dowladnimo la kala saaro maaha arrin islaam maaha Ehm, ka ciidanka ahi waa qof cibaadadiina hormuud ku ah ka siyaasiga ahi isaga cibaadadii hormuud ah kullu daali waa saas weye diintoodii iyo dunyadooda way isku dhaabantay dadka muslimiinta ah maaha noocan wax kala dheegay kala dheegiddu halka iblaysku soo dhex fa aqamta lahum salaa salaada aad u fal faltaqum daa'ifatun minhum macaka koox muminiinta ka midiha isla kaa taageen oo kula xidheen waa qolo markaasaa dardaaran buu ilaahay siinaya walya'huduu aslixatahum hubkoodana ha qaata hubka iyo dhiigga daadanaya iyo dhaawaca iyo waxaasi arrin loo joojinaya muu iyadoo raggu ay dhaawac iska leeyihiin oo seeftiyoodii iyo cadowga ay ku dhufteen dhiiggeedii iska leedahay ayaa la yska jeena qaarnaanaya lagu tukan jiro oo salaadda xamay celinaya hubkana hala sito fa idaa sajaduu markay sujuudaan ragcad kula tukadaan falyakuunuu min waraa'ikum xaggiinna dambe ha ha iska baxeen kooxdaasi ragcadoodii gaar ha u dhammaystee waltati aa'ifatun ukhra qolo kale ha timaado waa difaaca ku jiray lam yusalluu aan weli tukanin fal yusalluu macak ha kula iyaguna oo ragcaddaadii dambe ha soo gaadheen walyakhuduu xidrahum waaslixatan waa kuwii dambe iyaguna ha feejignaantooda iyo hubkooda aad u feejignaadeen ishooda ha wareegayso sida qofka gaarhka ah sirtiibaa u sheegay salaadan loogu soo dejiyey iyo kayfiyadan wadda aladiina kafaruu low takfuluuna can aslixatikum waamticatikum waxay jecelyihin kuwii gaaladahaa an takfuluu inaad halmaantaan hubkiina iyo alaabtiina amticadu waa waran waxa weeye gaashaankii laysaga dhigayay iyo rasaastii iyo waxalla wixii dagaal wax ka anfacaya hubkii kaasay aad u jecelyihin mar walba qofka gaalka wuxuu jecelaya mid diin sheeganayaa inuu qaafil ka ahaado iyo ummadda diin sheeganaysaaba inaa aslaxa hub haysaninba dad cusalahoo iska reer magaalahoo madaniyiinahoo faramaran oo kolba dhan loo duubi karo sida xoolaha inay iska noqdaan bay jecelyihin wadda aladiina kafaruu low takfuluuna can aslixatikum waamticatikum iyaguna inay feejignaadaan idinkuna aa isdhigataan fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida mar qura unay cidhbaha idingooyaanay idinsoo weeraraan walaa junaaxa calaykum haddaba dembi idinma haysto laydinka fududa in kaana bikum aadan haddii dhibaata idin haysata min madarin oo roob iyo wixii lamidi jiraan aw kuntum marda ama bukaantiin an tadacuu aslixatakum inaad hubka dhigtaan waa dhigan kartaan wakhuduu xidrakum wuu ku celiyay ilaahay war feejignaanta qaata war hala isilaali bal ilaahay baa labadan qofba wada abuuro wuxuu leeyahy kanna war isilaali war difaac gal war gaashaamo kan kalena iska ilaali weeye ina allaha acadda lilkaafiriina cadaaban muhiina wallahu aclam